نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة زكاة وكتابها زكاة وركن من أركان الإسلام وهي سلام أنا أتركي آه، saddexaad ee islaamnimada marka laga yimaado shahaadateynka iyo salaada waxaa ku xiga salaada ee zakadaad xigta zakada luuqada carabiga waxaa la yidhaahaa annamaa wadahaara wasafatu shayi waziyaada وحال إلها أن ما هو وحصوزي أصوكم هيا هي الطهارة والنظيفة آه. لقد أفلح من تزكى أوكري هي الشيء إفتيس البرحرة هي الله يقع على الزكاة الشرع روح ليلها وجزء أما شيء واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وقيب واجبسة maal gooniga ka waajibayo macnaa markuu maalku intaa gaadhu ka waajibaya dad gooniguna u waajibiyoo la siinayaa waxaa la waajibiyey sida raajixa makaa lagu waajibiyey baa la yidhaahaa kadibna oo intaan madiinaba la tegin baa la waajibiyey baa la yidhaahaa kadibna waxaa lagu qay e, e, arkaanteedii iyo shuruurdeedii iyo waxyaalaheedii oo dhanna waxaa markaas waxaa weeyaan lagu qaybiyey baa lagu cadcadeeyey madiina culamada qaar kamid waxay dhaheen sanadii labaad ee hijradaba la waajibiyey idhaahaan dabcan waa marka khilaafya noocaasa baa ku jira markaa waxayna sakadu ka waajibtaa mawaashida waxaa loo yaqaano ariga iyo geela iyo lada ah xalla wixii dhul kasoo baqo kasoo baxa zuruucda iyo simaarta iyo midhaha iyo loo yaqaano iyo markaas waxaa weeyaan dahabka iyo fidada lacagaha kaloo dhan iyagaa lagu qiimeynay iyagaas isoo hoos iyo curuud tijaara waxa loo yaqaano ganacsiga ah afartaa qaybood weeyaan ama shan baa laga dhigi karaa waxaa la samayn karaa xoolaha oo saddexdaa qaybood ah oo dhibcooley la isku yidhaaho iyo zuruucda oo waxyaabaha dhulka laga beera ah iyo midhaha oo timirta iyo canabka iyo ah iyo dahabka iyo fidada iyo curuub tijaara oo waxyaalaha ganacsiga ah. shantaasaa laga bixiyaa cidda la siinayana waad garanaysiin de waa cidda sideedii nooc ilaahay qur-aanka ku sheegay weeyaan markaas taasaa la siinaya shuruud bay leedahay markaa markii sekada qofka ay ku waajibaysa shuruud bay leedahay shuruuddaasina kow waxaa islaamiya ah oo gaal gaalkuma waajibayso aakhiraadna waa lagu cadaabi laakiin adduunka dee la odhan maayo keen dadka keena horta islaam baa la odhanaya laba milku nisaab nisaabkan waa inuu isagu milkisan yahay sanadkoo dhan saddex waa inuu sanadkuna usoo wado ilaa waxyaalaha dhulka laga soo gooyo mooyaan oo dhulka waxyaalaha laga soo goynayo looma shardiyo isaga zaka eh, eh, sanad looma shardiyo isaga waxaa loo shardiyaa wax dhulka laga soo goynayo inuu markaas xaan soo go-a keliya waatuu xaqahu yawma xasaadihi xaqiisa bixiyaa layidhi zakadaa maalinku soo go-o sanad marka taa looma shardinayo waxyaalaha miro ahaa dhulka ka soo biqlay iyo midhaha waxyaala dhulka laga beeray iyagu way ka duwan yihiin laakiin nimcooleydan iyo lacagahan iyo waxyaalahana loo shardiyaa sanadku inuu soo wareego shuruudaasaa ugu muhiimsan allahuma asalaamu caleyhi tula waynu iska soconaynaa وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحيد قال رسول الله رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل وحكول حين بعثه مرقو أدري إلى اليمن يمن مرقو أدري إن كاذب معاذو ستأتي وحدتي قوما قلعوا أهل كتاب أهل كتابة فإذا جئتهم وقالوا تفتو فادعوهم وياه إلى أن يشهدوا إلى إقراء أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا إلى يوحدان إلى أن يوحدوا الله إلى مرقى صحاوية يوحدان بالله سبحانه وتعالى فادعوا مغية إلى أن يشهدوا إلى القراء أن لا إله الا حق له عابدا مجده إلا الله إله دويانه وأن محمدا لي محمدنا رسول الله رسول كلانو يهي فإنهم فإنهم يبوا أطاعوك أطيك أطاعوا لك أطيك واضعا بذلك أرغس فأخبرهم ورحم أن الله لا قد فرض إنه هو أجبي عليه بشودة خمس صلوات وشمس صلوات في كل يوم المال كسية وليلة هذه القصة فإنهم يجوا فإنهم يجوا أطاعوا لك حديث كاينا بذلك أرنكاس فأخبر وحضور أنت أن الله إلهي قد فرض إلوك واجبي عليهم دشودة صدقة زكيلوك واجبي تأخذ لك قاضي من أغنيائهم قوة تاجرينتا فترد الله عليه على فقرائهم فقر ذوذة فإنهم يقاطعوا لك هذه كيلا بذلك أنقذ فإياك أدقي وحمدين كلا دقيا وكراء أموالهم حولهم قوة ونفسا واتقي اسك إلالي دعوة المظلوم كلا بارتيسا اسك إلالي فإنه ليس بينها دعوة عمد حيثية وبين الله إله سبحانه وتعالى حجام وحجام ودحية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي نبي قال ذلك Eh, wuxuu dhintay daaifuna ku dhintay baa la yidhaahaa qofkuu nebigu laakiin dhintay saddex iyo toban jir buu ahaa maalinku nebigu dhintay saddex iyo toban jir buuba ahaa haddana waxaad ogtihiin muksiriinta ragga ugu badiya xadiidka weeya maca daalika waxaa la weydiiyey maxaad markaas ku barartay cilmiga faraha badan markaasaa wuxuu hi carab su-aal weydiin badan iyo lisaan sauli wa qalbin caquul carab su-aal weydiin badan iyo qalbi fixin badan baan ku bartay markii cumar uu khadaab lahaa daakum fatiyo kafuuri lahu lisaanu sa-uulu wa qalbun caquul kaasi waa odayaasha dhalinyartoodii weeyaane carab wuxuu su-aal ba weydiin badan iyo qalbi fahm badan buu leeyahay ma daaifu markaa meel ibn ku dhintay jira markay ahaayeen lixdan iyo sideed toddobaatan iyo hal sana soo xilligiisu yahay marka mucaad binu jabal markuu nabigu dirayay sala allahu caleyhi wasalam wuxuu dirayay sideed toban dir weeya waddan dhan baa loo dirayaa oo inuu isagu dacwada gaarsiiyo oo ka dhaadhiciyo diinta ilaahay subxaanahu watacaala loogu talagalay markaa waddan dhan baa isaga markaa inuu gaarsiiyo diinta ilaahay loogu talagalay mucaad binu jabal markaa waxaa la yidhaahaa markaas waxa weeyaan wuxuu dhintay sanadkii daacuun oo cambaas oo la odhan jiray daacuun shaam ku dhacay hijradiisu hijraduna waxay sideed iyo toban sano cumrigiisu markaa afar iyo soddon buu ku dhintay afar iyo soddon jir wuu ku dhintay da-yaraan buu ku dhintay marka nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu u diray yaman وقتها ودريه بشر ربيع الأول سنة دي تونالي جدالي بشر ربيع الأول سنة دي تونالي جدالي يمن بودري مركا يمن مركا ودري يمن وحلو بحي بلد يمن سيدي سحلو بحي ليمين سوكين كلمينة روح عشر دي تلو بحي كعبا مركز جو حق بيح لقا قوانسا حق بيح حق مين توجيه أبنيتي كاطوري صحابي حق ما خلق مخرج وتصل ما خلق مخرج أبنيتي كاطوري طيبت بقى لو بحيي طيب مرقى واحد واحد لقول يدي لمن قاعدت أقول waxaad u warrantaa kow ilaahay subxaana wa tacaala keligii ha caabudaan ilaahay harumeeya nebi maxamedna sala allahu calay wasalam risaaladiisa harumeeya waa qodobka koowaad hadday kaa dheecan waxaad ugu xujisaysaa ishan salaadood ilaahay ku waajibiyey duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cisha hadday kaa yeelaan waxaad u sheegtaa in ilaahay uu ku waajibiyey subxaanahu watacaala zako laga qaadayo markaas waxa weeyaan kuwooga markaa taajiriinta oo faqradooda loo celinayo qoladooda loo celinayo u sheeg baa lagu yidhi hadday arrinkaa kaa yeelaan waxaad iska ilaalisaa ood aada uga digtoonaataa xoolaha markaad zakada ka qaadaysid neef neefka ugu fiican inaad kasoo qaadid iska ilaali waya taasi qofku waxay ku reebaysaa hadda kadib uu sakadii oo bakayno uu isidhaaho kolley xabadda ugu fiican eeganaysa oo laga qaadayahay waa sida uu isidhaaho sooma taas ayna u dhicin in markaa qofkii uu wuxuu noocan maa ka digtoonaado neefka ugu liitaan lama qaado neefka ugu fiican lama qaado dhexdhexaad baa la qaadaa waa sidaas allahu mustacaan caleyhi tkulaan waxaad ka fahmaysaa xadiidka dacwadu way kala horeysaa dacwadu way kala horeysaa marka halkan oo dee waxa weeyaan waxa ugu horreeya qofkii in tawxiidka loo qabto haddana salaadii haddana laakiin qofka waxa shahaadada loo qabay salaatu kuufa de kuwa dhagaalada ee meeshaa socoto odhan mayna xijaabi iyo niqaabi iyo warkaas ma yaala sheekh waxaan leenahay islaam oo islaamnimadii qaada baan leenahay meeshan waxaa ku taala markaas waxa weeyaan fatu'khad min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa markaas waxaa weeyaan laga qaadayaa taajiriintooda fuqaradaana loo celinayaa culamada qaarkood waxaa halkaa waxaa laga qaadanayaa eena banaanayn zakada inta wadan laga qaaday wadan kale la geeyo laakiin sida xooga badan way banaan tahay hadday dan keenayso dan iyo xaaji iyo baahi hadday keenayso waa la qaadi karaa wallahu mustacaan caleyhi tukna waxaa kaleynu xadiid ka qaadanaynaa iyadana waxa weeyaan in qofka mas-uulkii dadka dacwada uu diro oo marka gobolada uu kala diro waxaan kaloo qaadanaynaa in markaas waxaa weeyaan dadka loogu yeedho inay diinta ilaahay subxaanahu watacaala camalfalkeeda ay ku camalfalaan ay ku dhaqmaan markaas وما إلى ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك يا وحوري صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس واقع ليس فيما دون خمس واقع شويق وضحي قاصي معها لصدقة محزكة ولا فيما دون خمس الدود صدقة شنف قيل وحي قاصي أنا صدقة لكم عليه ولا فيما دون خمسة وسقل shawiska wixii ka hooseeya iyadana laguma le sadaqatun wax sadaqaa waaye allahuma asalaamu aleyh tukna abu saciid alkhudriyi magaciisa waxaa la yidhaha saxda sacad binu malik binu sinaan alkhudriyi baa la yidhaha sacad ibnu malik binu sinaan alkhudriyi baa la yidhaaha waxaa dhacday nabiga sala allahu alay slam labiyo toban duulimaad buu la duulay laakiin waxaa ugu horreysay duulimaadyadu nebiga la duulay axzaab ayaa ugu horeysay intii ka horreysa ugu yaraa xufaada xadiiska ugu badisay buu kamid ahaa salaaxa muxadisiinta waxay yaqaaneen kun ninkii ka badiyaba xadiista murinteeda kun xadiis nin ka badiyaba muksiriin loo yaqaanay uu badiya xadiis loo yaqaanay culamada wuxuu ahaa saxaabada ee aadka u fadliga badan buu kamid ahaa تضواطن يا أفر مركا إجاء النبي هاي قرى بنتي جيتن يا أفر مرة عمر إيسوا حوالها بقيع مركو أسلي حي مدينة إسلاكية بسمحي ويقصى الله بس الله دور في جمسك واي اللهم السلام عليه وسلم آه مركا وأفرت بالحموية أفرت شنقضه laba boqol ba laba boqol oo dirham waa fidada lacagta loo yaqaano marka sakadu imisa shayba ka waajibaysay shan bay hay soo maaha maxaa kamid ah dahab iyo fidda soo maaha dahab iyo fidda marka fidada markaas waxaa laga bixinayo waa ina laba boqol oo dirham ay gaadho laba boqol oo dirham wayna gaadho sida looga bixinayo labadaa boqol ee dirhamba waxaad u qaybinaysaa waxaad u qaybinaysaa markaas waxaa weeyaan toban waxaad ugu sogaysaa labaatan labaatan suma ya fursadaa ma labaatan kaasa waxaad usii qaybinaysaa afar shantaasaa la bixinaya rubuculcushna waa la bixinaya shan neef oo geela geella isagana waxaa laga bixiyaa shan oo waxaa la bixinayaa neef ariya baaba bixinaya haduu idan yahayna waa inuu hal sano dhamayso sanadka labaad gudagala hadduu leeyahay in laba sano waa dhamayso sanad kasta waayahay marku waxa weeye geela intaasa laga bixinayaa labana soddon marku gaaraa la bixinaya dib yaroo laba jiraa la bixinaya ama weli laba jiro arigana afartan baa laga bixinaya neefaa laga bixinaya soo maa saasay yihiin ayib halkaa waxaan ku haysanaa marka shantii noo fidadii iyo dahabkii fidadii baanu haysanaa soo maha waayahay xoolihiina waynu haysanaa soo maha waan sheegno zarcigiina waa kan shan wisqi wisqiga waa lixdan saac lixdan shan ku dhufo waa imisa saddex boqol soo maha saddex boqol oo saac markaad hesho baad bixinaysaa marka saad uga bixinaysana waxaa weya saddexdan boqol ee saac bal toban uqayb soddon soo maa صدن قاطع وحوي هم بعد وقيمين صدن قاطع بحنسة العشر صدن قاطع بحنسة لكن لو الله كان قاضايا بيران هدي أذكر أدق ورابسي والمرقى صحوي أدق وخرش عليه بشيء بويد ورابسي صدن خبات لما وقيمين شريطة وصمح شريطة قاطع بحنسة لكن هذه بيها السماء إيه لاقاها يوم ورابيه إذا صدن قاطع بحنسة maxaa loo ذهب في soo ذهب dahabkana isagana xagga dama kushegi ليس فيما دون خمسة واقع شوقي وضحي قاصي عن صدقة وصدقة ولا فيما دون خمس دود شن فقير وحي قاصي اللقمة صدقة وصدقة ولا فيما دون خمسة وصدق شن وصدقي قاصي اللقمة صدقة وحزكاء لغمة الله سبحانه عليه وسلم ذهب كهذا واحد الوشيق ويا حديثك يعني. sida badan ayaa fidada isticmaali jiray waagaas dahabka aada lagu isticmaali jiray beriga waayo laakiin dahabku waa labaatan dinaar labaatan dinaar markaad hesho ayaad ka bixinaysaa marka labaatankaa dinaar waana asar uu soo saaray asarka caleyhim daalib xadiidka waa marfuuc ba xadiidkaas laysa calayka shay xataa yakuna laka cishruun dinaar xadiidka abu daa baa soo saaray waayo wuxuui markaas waxa weeyaan waa labaatan diinaar ibnu cabdibarna inay jimaaca tahay soo naqliyay labaatan labaatankaa diinaar laba uqaybi markaas waxaa weeyaan toban uqaybi ya toban labaatan uqaybi laba laba soma laba laba riyaal midhahan labadan afar usii qaybi عشان الشرب سامع ماليش معاك الشرب ده صار بشرب ويريالك دواء لو بي سم طيب مرقى حلبة شنو ده صار بحنيا أنا شنو دي شنو ذهب وخياس بدي شنو ذهب غير المال قناة واحد لعكتي بمرقى توبيان كايل عياها كلاو قرص إلا وقليه ذهب كايل وقيمانيه شرط يسديتن جرام مرخاتة شرط بحيث عمرك العك شنو يسديتن جرام دان مرخاتة شيء والذهب ها شنو يسديتن جرام والذهب اللي وين كنت مرخاتة شرط يعني ذكر لك قولي إمام قضاء قل لي امتحان يو امتحان يحفل لي قاضي أمرينو قال لي ويدي ملا قد ليدي وقال طوان كنا طان هيسا محاكا بحية كان سهيمت بحي <laughs> آه. والله صحابي يقولك ولي أنا مجد فيه أحوالي صحابي يبكي فكرة يقولك أركا أحنا بريس هذا قرام كمثلا وكل بدوية صمع كل يبقلان كسو قادم كل يبقلان كسو قادم كل يبقل كل فشل يسديتن كل فشل يسديتن كل لعق وحن قهر طبعا صدح هي سلاشا كل هي قبل انت عايش او صح عين حقول فرنسا مرقى شحاول كل هي باشن يزديد كل فرنسا صماها انت او مرقى شحاول يعني طوان وقيم طوال كل غالكم انت عارفة روسي غريبة لوكل لوكل صدح بقل يصدر يتضوية شنو سمع انت ومضى الهي شيء اوك قهنوا عصرية انت عنك اللهم السلام عليكم باب الدنيا ها في الضوء هذا محل هين لو بقول درهم صمع لعلت عبد السجود دي نقول إليه لو بقول درهم waa dhowr iyo konton riyaal shan iyo konton riyaal weyaan suudiyaan qaali muuse suudiyaan waa shan iyo konton riyaal weyaan meelaha ya riyaalkooga de wax kuli karta kolkooda riyaalkooga xagga baha aada yaabeysaa عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي ليس على المسلم قفك مسلم كدوشي سماعتي عبدي أدون كيسا يا ولا في يا ولا فرسي فرسي صدون صدقة وصدقة وفي اللفظ نفسك لو وحوها إلا زكاة الفضل زكاة الفضل والبويان فرقيقي أدون كام معنى فرضها iyo markaas waxa weeyaan Allahu musta'an adoomada wax soo الله ugu maray laakiin addoommadu waxay kala duwan yihiin zakaatulfidr waa ka bixinaysaa walow maka khilaaf baa ku jira ma addoommada ma iyagaa iska bixin masiidka ka bixinaya aga dambaynu ku sheegi doonaa kolki وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول العجماء وحمقرة حولها جاء الجبار وبلاش معناه وحي اي وحقارسيسي ضاوعة وبلاش والبئر عيل هدي تكون على الجبار وبلاش وقفت عيل كقضي هذه اسأل الله قف صبايو والمعدن معلمش للجبال وبلا شيرنا وقف معلمت على سحاوي كل انتهي معنا لدبته سنة وبلا شوية هدو كل عم عنا معلمت ماشي لغا صوفق القدس لغا فقي ديو كل حد غاو سنة كل انتهي وحاول يواي سنة وبلا شوية وفي الركاز حلشاك كانوا هالكاز ركاز قد جاهلقي ركاز محل إلها وكفمر لي موضع صمهي marka waxaa la yidhaahaa waa jaahiligii wixii ay aaseen saas ku tacliilsanaya sheekh imaam malik marka waa jaahiligu wixii ay aaseen waa inuu yahay marka qof muslimana uuna mulkisanayn alkhumusu shambeelada meesha shanaad baa ka waajibay macnaa waxaanad heshay baa shan uqaybinaysaa meesha shanaad baad bixinaysaa waayahay aljubaab alxadud waa bilaashka aladii kaasoo laa shaya fiihi waxbaynu ka waajibayn walcajmaanuna daabat lbahiim waa neefkan waxba garanay weeyaan waaya gudlakaasku marka inuu zaka dhan yahay shardi maaha iyo in nisaab gaarigiyo looma shardiyo ee waxaanad heshay unbaa shan u qaybanaysaa in dooni ha leekaadeen kadibna waxaa way meeshan aad baad bixinaysaa ama ha yaraado ama ha badnaado kuwa kaleo dhan waxaa loo shardiyaa waxaa laga bixin nisaab soo maha laakin nisaab isaga looma shardiya intaa ayuu leeyahay ama intaa ayuu leeyahay waxba looma shardiya ama ha yaraado ama ha badnaado afar walow riyaal mu noqdo waad bixin waxaa weya afar baad uqaybinaysaa suguul baad bixinaysaa waaya اللهم المستعان وعن ابن رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu ihi bacatha rasuululahi baa diriy sala allahu alay wasalam cumar buu u diray calaa sadaqati sakada inuu soo ururiyo qiila waxaa lagu yidhi manaca waxaa diiday sakadii ibnu jabiil ninkii la odhan jiray baa diiday wakhaalid binu welidna wuu diiday waalcabaasna wuu diiday cammunabiy nabiga adeerkii ah sala allahu alayh wasalam faqaala rasuullahi wuxuu yidhi maa yanqimu uma aangoosanaya ibnu jabiil ninka la yidhaaho ilaa an kaana faqiiran faqiirun waxaa mooyaane faaqnaahu llahu ilaahay baa qani yeelay tacaala sarmeeye wa amaa khaalid miya fainakum idinku tadlimuuna waa dulmiyeysin khaalidan khaalid faqad ixtabasa u waqti adraacahu guruucdiisii iyo actaadahu hubkiisii fii sabiili jidka ilaahay wa ama alcabaas miyaa fahiya calaya waa aniga dushayda fahiya zakadaasi calaya dushayda weeyaan iyo wa misluhaa iyada oo kale labalaabkeed uma qaala wuxuu yihi yaa cumar cumarow amaa calimta miyaada ogey ana camru rajuli ninka adeerkiya ama shacabta ayaa cumar cumarow amaa shacabta miyaada ogeynooda dareemin ana cama rajul ninka adeerkii simu abiihi aabihii booskiisa inuu taagan yahay oo aabihii uula siman yahay macnuhu waxa weeyaan zakadii markii nabigu sal allahu alay slam cumar soo qaado ku yeedhi waxaa lagu yidhi zakadii waxaa diiday saddex nin baa diiday ibnu jamiil ninka loo yaqaano khaalid bnu waliid cabaas ibnu cabdilmutalib oo nabiga adeerkii ahaa nabigu sal allahu alay slam marka loo sheegay wuxuu yihi isagu ibnu jamiil uma aan goosanayo manaa uma diidayo weyaan zakada uma diidayo ee wuxuu diidayaa oo keliya faqiir buu ahaa ibnu xuseyn baa la yidhaha cabdullahi ma yidhaha culamada qaar kamida ah xuseyn bay yidhahaan markoona cabdullahi ba yidhaha wuxuu diidayaa oo keli ah <coughs> nin faqiir uu ahaa faqrigii ilaahay markuu ka qaryeelay unbuu sakadii diibay macnuhu waxaa weeyaan ma ahayn in markii ilaahay uu beri yeelay uu zakada diidee inuu ilaahay ku shugday uu bixiyey ahayd laakiin waxa weeyaan halku ilaahay kaga shugli lahaa ayuu markaas waxa weeyaan diiday zakadii u leeyahay waa canaan wax kale uma diiday side cudurdaar kale macnaa ma lehe dee qalinimadaa ugeynaysa taajirnimada ayaa ugeynaysa inuu diido cudurdaar kale ma lehe weya a cudurdaar kale ma lehe ee nicmadii ilaahay uu siiyey ee shukri inuu ku guda la rabay ku abaalgudo ayuu kufri kaga hor yimid macnaha nicmadii ilaahay uu siiyey marka isagu wax cuurdaara male weeye macnaheedu nimankii kale iyagu labadii kale cuurdaar baa rabay khaalid miyaa dawaaba dulmiyeesiiba sakadiyada weydiisii maaha sagiisoo furawdiisii waayo suu bixiyey waxay ahayd duruucdiisii jihaadka oo markaas waxaa weeyaan ku xidhanayay iyo hubkiisii wixii oo dhanba wuxuu u bixiyey markaas waxa weeyaan ilaahay dartii subxaanahu watacaala wixii oo dhanba ilaahay dartii uu bixiyey haddii wixii oo dhan ilaahay dartii subxaanahu watacaala uu bixiyey maxaad marka oo ilaahay ugu dhawaaday maxaa markaas kaba loo weydiiyo markaas ama macno kale haddii loo dhigo khaalid waa dulmiyeysiino zakada mula diidin malaha idinkaas kale ufahan waayo isagoo xubkiisii iyo duruucdiisii ilaahay dartii u bixiyey oo waqtiyey ma dhici kartaa haddana waajibkaa laku waajibay inuu diido isagoo qof horaba ilaahay dartii wax u waqtinayay ma suuragal baa inuu waajibkii ilaahay uu diido waa arrin daciid oon suuragal ahay macnaheedu sidaan oo leedahay cabbaas miyaa anaa ka xambaaray ka daaya cabaas qur sanadkan iyo waxaa weye zakada oo lagu leeyahay iyo labalaabkeedba anigaa bixinaya muxuu saa uleeyahay nabi sal slam isagoo baa ka bixinaya maya laba sano sakadood ayuu sii bixiyey uba sii bixiyeyba zakaat mucajala la yidhaahaa sakada waktigeedii uo gaani waa bixin kartaa laakiin shayga shuruudiisa wuu ka hormari karaa shaygu laakiin kama hormari kara sawabkiisa salaada sawabkeedu waa in waktigeedu gala soo maha kama hormari karta barqa kale wasi tukan karo laakiin shuruudeeda waysadaa ka mid a ah. waktigan gaadhiba laska weysaysan kara zakada sababkeedu waa inuu nisaabku gaaro nisaab waa inuu gaaro weeyaanoo dhamaystiran yahay nisaabkii afartankii soddonkii loba shantii geena labadii boqol ee dirham iyo fidada labaatankii diinaar ee dahabka wixii waa inuu soo dhamaystiraya soo maha ayib nisaabkii oon gaarin arigaaga waa soddon waagu waa fartan noqda xabadda laygu leeyahan hadda sii bixinaya waxaa imika suuragal maaha waa sidaa laakiin shardigiisa oo kood maga kartaayo sanadku soo wareegahay soo maha soo wareegin waa sii bixin kartaa mar hadduu nisaabku fiirsado wa alqi kula saabiqin lisababi لا شرطه بدل الفروق وانتبه المثيب أساء واحد السورية مرقى واصل عصرية مرقى سلات المعدل وسلية هرى المسلم بسيوه ياسم هل كان بيت كذا هرى الله سيب حكره بيب الكفع من مرقى حوالها جزة في الجهران يا شخص لا أيوة. inuu ku gaari waayo macnaha kolley garuur baa ku jira degitaan baa ku jira waxaas yacni sanadkan inaad bixiso sanadkan hadda lagu kuu dhamaaday inaad bixiso ayo intan iska baabaadaa suuro qalay ah. waa sidaas laakiin xoolo wud hayso markaa laba zaka taqriiban gaaridu isagoo hayso markaa laba zaka xoolo gaariyo taqriiban buu haysay رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال وحر لما أفاء الله إله برقوسي على النبي النبي عيسى يوم حنين مالك الحنين قسموا قيبية في الناس ذاتي يوم في المؤلفة قلوبهم وفي المؤلفة قلوبهم كو قلوب تضل صوت وينه ذاتي مساجين تها هي ذاتي قلوب تضل صوت وينه إسلامي ماذا كنت قال بي أيو نبي سيد صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الأنصار شيئا أنصاره وحم وصيب فكأنهم حدودا وجدوا إليه عرالين في أنفسهم نفتودا إذ لم يصيبهم إذ لم يصيبهم مركنا أسيبين ما أصاب الناس إذ لم يصيبهم نبي مركو نصر صلى الله عليه وسلم ما أصاب الناس بدك وحي مسيئي فخطبهم وخطبذي فقال وحوري يا معشر الأنصار يا أنصار أنا مجدكم يا غيب كريم ضلال منكم وضباضي هولوصا فهداكم الله بي عنك لي لهكم منكم صحوري وكنتم متفرون قينا وكلا تكسم أنا نحين فألفكم الله بي إلا فألفكم الله إلهي دورة إذن اسمك يسودوه بي عنك صوبتني لو حوى الله سبحانه وتعالى وكيري لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم laakina allaha allafa baynahum ilahay baa subxana watacala isku soo dhaweeyey adun alaaba kalayo waaya marka caalatan cayn miyeedaan ahayn faaqnaakum allahu bi ilaahay sababtay biyna ku qaniyeelin wataadiruuna idinkaga dhigin kullamaa marka soo qaala shayan shay uu yidhaah nabigu sal l slam qaaluu iyaguna waxay ka daba lahaayeen allah warasuuluhu amano ilaahay rasuulkiisa gallad badan qaala wuxuu yihi maa yamnacukum adoo maxaa idin diidaya an tujiibuu inaad jiibtiin rasuulallahi rasuulka ilaahay qaala waxay idhaaheen allahu rasuul adallu qaala wuxuu uhi low shi'tu haddaad doontiin laqultu qultum waxaad odhanahaydeen ji'tanaa waad noo timid bikadaa oo kadaa sidaa iyo saasaad noola timid macnaa waxaa weeyaan adiga oo bedelkaagii lagaa soo saaray oo markaasoo lagu soo eriyey baad noo timid waan ku soo dhaweynay haddaad doontiin saasaa la iska odhanaysiin bu leeya qaala wuxuu uhi macnaa taa haddaad tidhaahdeena dembi maaha low shiitum haddaad doontiin la qultum waxaad dhahaysiin ji'tanaa waad nootiin bikada wakada waxay waxaas noolatin alaa tardoona miyaanaan raalliqu ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaati neefka ariga ah iyo walbaceer aw dadku inay xoolaha la tagaan miyaanaan raalli ku ahayn oo watadhabuuna idinku aa markaa la tagtiin binebiy nabiga sala allahu alay wasalam ilaa rixaalikum guryihiina walowlaa lahijratu hijrada maka kasoo hijroodee madiine imid haddayna jiri lahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa imraan qof aan ahaan lahaa oo min alansaar ree ansaareed ka mid a ah. walow salaka annaasu dadku hadday qaadaan waadiya tog aw shicban gol la salagtu anna waxaan qaadi waadiya alansaari ansaar togeeda iyo wa gosheeda alansaaru ansaari shicaadu waa hoos guntigaygii wannaasu dadkuna disaarun وأقول عن كل وله إلا كذب ستلقون ولا كل جوزي بعد يعني جلاش إلى أثر النقشة النقشو حقي اللي تلقوا النقد دونه إيه، فاصبروا صبرا حتى تلقون لا لكم بسيط على الحوض بركة الشيسة الله صعب وحال الشهيد كده حوية zakada dadka la siinayo waxaa kamid a ah, dadka quluubtooda lasoo dhaweynayo sideeda qaybood ee la siinayo ayuu kamid yahay marka baabu sadaqat alfitri zakaatulfitri baab waaya zakaatulfitrigi ayuu baab yahay zakaatulfitriga waxa weeya xikmadda loo jideeyey nabigaa tilmaamay sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi waa duhrata lisaa'im wa ducmata lilmusaakin qofka sooman duhri bay u tahay oo lagwiga iyo waxyaalihii dembiga ka soo dhacay baa lagaga nadiifinaya masaakiintana quud bay u tahay buu nabi yihi sala allahu alayh wasalam waxaa la waajib yeelay sakaata sideedada sanadii labaad ee هي الواجب la waajib yeelay sanadii labaad ee hijrada la waajib yeelay وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحيري فرض النبي النبي واجب يلي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال وحيري رمضان بش صدقة رمضان معنا رمضان صدقة ليلة شكرها ويا من صدقة الفطر هي صدقة رمضان ليلة معنا على الذكر كاللب واجب يلي والأنصى كبدي والحرب كحرطة والمملوك أضنقة صاع صاع ومن تمرة أو صاع صاع ومن هذا قال الحر تعدل الناس تعدل ويلسمين الناس ضتي به صغر نصف صاع صاع بركي ليه نصف صاع هي يعني، يخطف وتفضيل ويقع بس تعدل الناس فقط ويلسم به ساعة نصف ساعة ساعة بركي أو من برغ المرح انت من برغ لا سيقول لي يقول لي حي قولي معنى حديث من على الصغير لحظة عاصر من برغ لا سيقول على الصغير كيدي والكبير كويبا وفي لفظ نفسك لو حواها ما أمر هو أمري أن تؤدى إلا كتب قبل خروج الناس ضد يبتين أبدشوا إلى الصلاة الصلاة قبل خروج الناس ضد يبتين أبدشوا إلى الصلاة كهر إلى صلاة الصلاة طيب خلقه عنه المحوية هل صاحبا قفل لغبح بيارته addoonka ka xorta ah ka yar ka weyn ka lab ka dadig laakiin shardi baa gebi ku wada xihan shardigaa mala garanaya saxiix gebi shardigaa soo fajitiya se riwaayadka wuxuuba sheegay min almuslimiina haddaba saacii ayaa waxay dadkii sameeyeen waktigii mucaawiyata bin abi sufyaan radia allahu canhu ardaah saxaabigaas waktigaas ayaa waxa dhacday qabadinka saac barkii oo kamid a ah, iyo hal saac oo waxyaalaha kale kamid a ah isu dhigeyda oo qabadinkan beriga aada qaali u ahaa mar waxay dhaaheen qabadinkan saac barkii oo kamid a ah, iyo hal saac oo waxyaalaha kale kamid a yaa isku dhigma oo haddii qofkii waxyaalaha kale laga bixinayana hal saac haddii laga bixinayo qabadinna saac barkii sidaas ay u xaliyeen xilliga la bixinayana xadiidkuu sheegayo salaada intaan loo bixin weya salaada intaan loo bixin waa in la bixiyaa markaas xilliga hadduu waktigeedu wuu baxay waktiyada haduu baxa dee ma kaa dhacaysa mise kaama dhacayso aynu sheegi doonaa waayahay saacu marku afar mud galaaskiina markaa dib dib loogu celiyo mudkaasoo mudkiiga sal allahu alay wasalam wuxuu noqonayaa markaas laba kiil iyo أنا قياسي لبكيري عن عن صوب قفكي كسوق عن شخص عن وعن ابي سعيد المخضري رضي الله تعالى عنه قال وحول كنا وحام واحد نعطيها كوي بسينا نعطيها كوي بحنا في زمن النبي لوقت النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها زكاة الفطر وكوي بحية في زمن النبي وقت النبي صلى الله عليه وسلم صاع صاع من بحد الله من عام الغاشرة أو صاع صاع من ثمر تمرة أو صاع صاع من شعير خير أو صاع صاع من قد عن اللي بجيه عن الضرر مركز أو صاع صاع من زبيب زبيبة فلما جاء معاوية مرقبات وجاءت السمراء صرعين كيلو يبيت قال وحويري أنا أروح على القيادان معاوية أحي مد مد ومن هذه الصرعين فكملة يعدل إلى أرض guddaynin laba gud oo waxyaalaha kala ah waafa guddaan soo maaha hal gud oo saqdeynka iyo waxa isku dhigma iyo laba gud oo waxyaalaha kala ah. laba mud oo waxyaalaha kala ah iyo afar mud eh, hal gud oo sarreena iyo laba gud oo waxyaalaha kala ah isku dhigma laba mud oo sarreyn kara ah iyo afar gud oo waxyaalihii kala isku dhigma afarta gud maxay noqonaya saaci weeyaan labada gud maxay noqonaya nisfu saac waa saac markii marka حكوة ka wadaa markuu mudaydu ku leeyahay macnaa nafsa qala abu sa'id wuxuu yiri amma ana فلا أزال كسول مايو وخرجوا إنا بحليو كما سيدة كنت وراها وخرجوا كيو بحيا على أحد رسول الله وقت رسول الله صلى الله معاوية نور سيين باي سيئين لم يوخي الجداء وحب المي وضلاته بحب المي وارفع نقم يلينه النبي صلى الله عليه وسلم سيدري وما السمين كان الضباء محوية هالكاس زكاة الفدر إلى وحل بحلية وحويان waa kow markaas waxa weeyaan xilliga la bixinayo waa markaas waxa weeyaan salaada intaan loo bixin kahor waxaa la bixin karaa ramadaan markay ciidii adu laba cisha ka harsan tahay baa lasii bixin karaa waktiga laakiin ay kugu waajibaysaa waa markay maqribku sidaa u galay habeenka ciidda bay kugu waajibaysaa ayib qofka ay ku waajibayso kow waa inuu yahay markaas waxaa weeyaa muslim laba waa inuu markaas waxa weeyaan wixii uu helayo markaas alqudra waa inuu awoodi karayo saddex waa in marka qofkaasi uu markaas waxaa weeya xor uu yahay addoonka sida raajixa isagu iska bixi maaye siinkiisa ka bixinaya intaa markaad garato waxa weeyaan zakaatulfidridii waxa iyadana marka yaa la siinayaa waxaa la siinayaa waa qof muslima weeyaan qof muslima oo salaada tukada taariku salaad lama siinayo wax zakaa salaad tukan marka zakadaada u meelday ila waxaa la sameynta hanuun sii qaadaan bay dad meelaha taagtaagan inuu tukan ba laga bay isaga dhiigaan ba laga qof dariskaaga oo markaas waxa weeyaan u baahan masaajidkana kula tukada inuu jiro lagama yaabo sii markaa usii meelday zakadaada adigu meel xunaa ku bixini taa iyadana waa sidaa ma sideed nooc baa la siinayaa sakada kala la siinaya بس مساكين تي فقرون كلي بس كاتفر وسيريا وبسنا خلافية سيد حيو قبلا مالكي ذن القبع المتيبين ورجحي اسلامر كانوا حاويا اي نبضا رخلنا القبع وحل الصين والشوكاري في السيل الجرغار وكبدي هاي الباري وكبدي هاي وكبدي هاي برقص حاويا الشيخ الرسالة المنصوعة الفقية الميسر الكتاب الإله وحمر قاصحة لبحرية مقيم وكبدي هاي وحل السيرة يا كلي المساكين في القرآن والنص يا حديث الظاهر في السيرة اللي في عيديه لو يسألوا بحور طعمة للمساكين ورسومة قوضة المساكين تلتايب هل كهيرك واي طيب وحمرقة صحوية تكاليه زكاة الفدر إذا هدي وقت جيل رؤوب بحوه مكان عيسى سيدة الغاجة حكابان عيسى واي وادين لقول اليحيد لكن واحد أجل هذا كيني بعد الوقت اللي كسرته وبحريسة واجب ركان عيا واحد أجل هذا مرقى صحويا مرقى واحد أجل له مرقى كبيه ليش طيب كورنا وعقل ولا بحكي رجلات فرضة على منهم الجمهور وحل عقل لما بحكي كرو أما باتفاق باتفاق الأئمة سامي سوا قصيه وحل عيال لقمت بحكره إلا ضرورة مريان وهي حديث طعمة من مساكبه قرى مساكبه قوض الطحي شبه هذا طعمة حليلة وحل عرالي لها سيدة بها ضعها وحاوية العقبة وقال العقل وبح وهي الوقتي نبي من العقوة يدخل بها العقل ومحواه وحنوى عبادة عبادة من رواة توقيفية سلع أي أصار وطبع الله رأيبا لا زيادة ولا نقصان ما من زيادة لا نقصان ما يو سياسة الغودة هي تاصلة زكاة الفطر له يلا نمرق أسلاء صوكله لعقل أنا هو بحنكر إذا صحصوا كوميدا ولا توفيق صلى الله وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفهمته إن شاء الله Thank you.